رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdat alanwaar waxaa noogu soo dambaysay aan ku dhex jirnay khaswadii iyo duulaankii khaybar iyo sida arimooyinkiisu ahaa waxaan qaadanaynaa oo aan gelaynaa khaniimadii khaybar iyo sidii markaa loo qaybiyey qismatu khaybar qismadii iyo qaybintii khaniimadii khaybar la qaybiyey walamaa markii xasala alyahuudu yuhuuddu ay heleen cala alaamaani ammaan ay markaa heleen ammaan markuu u sugnaaday ja-uu waxay la yimideen biikhtiraaxin jadiidin ikhtiraax cusub fikir cusub ayay la yimideen iyo arrin markaa cusub qabla an yatima intuusan taab noqonin ka hor jalaa'uhum faritaankooda in meesha laga rara ayaa go'aan lagu gaaray intii aan go'aanka la qaadanin ka hor uusan taan noqonin iqtiraax iyo arrin barnaamij cusub ayay la yimideen qaaluu waxay dhaheen yaa muxammadu muxammadow dacnaa na dhaaf fii haadihi alardi dhulkaan nooga tag ha naga rari nuslixuhaa aan hagaajine annagaa idin hagaajinayna wanaquumu waxaan u istaagaynaa calayhaa korkeeda inaan idinkaga shaqayno annagaa beertaan idinka naqaana timirtee aan idinkaga shaqayno fanaxnu annagaa aclamu bihaa idinkaga aqoon badan minkum xaggiina waa runtood wanuctiinaa waxaad na nisfa maa yakhruju minhaa wixii ka soo baxa nuskeeda oo min atamri timir ah iyo waazarci zarci abuur wixii soo baxa ah annagaa ka shaqaynaynee nus wixii soo baxa nasiiya faradiya bidalika raali ka noqday nebiga arrintaa calaa an yujalliyahum inuuna rarhayo ayuu u sheegay minhaa khaybar xaggeeda mataa shaa'a xilligii uu doono ka shaqay yidhi hadda nusna waan idin siinaynaa wixii soo baxaa laakiin ogaada xilli allaala xilligii aan doonno ayaan markaa idinka raraynaa cizidaasuu lahan jiray islaamka sharaftaasuu islaamku lahaan jiray xilli allaala xilligan doonaan idinka raraynaa fa baqow calaa daalika arrintaasay baaqi ku noqdeen arrintaasay ku baaqi noqdeen xataa ajalaahum ilaa uu raray cumar ibni khadaab radi allaahu canh xiina wakhtigii salakuu ay qaadeen dariiqa ashari wadashar ah iyo waalkhubti mid xun waddo khabiif ahoo xun ayay mareen wadda shar ah ayay qaadeen kadibna cumar baa buriyey radi allaahu canhu waqasama waa qaybiyey rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam khaybar yamiinadii khaybar calaa sittatin wa sahma soddon iyo lix sahmi oo qayb ayuu u qaybiyey kullu sahmin sahmi walbii qayb walba majmuucun waxay ka koobneed mi'atu sahmin waa boqol sahmi boqol sahmi ah ayuu markaa ka koobnaa facazala wuu soocay nebiga minhaa xaggeeda annisfa nis ayuu ka soocay oo dhinac u bixiyey wahuwa nisku wuxuu noqonayaa amaaniyata cashara sahman siddeed iyo toban qayb linawaa'ib almuslimiina muslimiinta culisyaalkooda si wax looga qabto danaha muslimiinta in wax looga qabto siddeed iyo toban qayb uu u soocay waa nisfi sahmiye wa qasama rasuulku wuu qaybiyey nisfa albaaqi nuskii soo haray wuu qaybiyey wahuwa huwa aydan nuska kalena asagana wuxuu noqonayaa amaaniyata cashara sahman sideed iyo toban qayb cala alghuzaati nimankii duulay ayaa markaa loo qaybiyey ghusaadkii iyo dadkii dagaalka ku jiray fa acطaa wuxuu siiyey nebiga lilraajili ninka lugta ku dagaalamay sahman hal qayb wa lilfaarisi faariskana wuxuu siiyey alaaata ashumin saddex qaybood ninka faraska ku dagaalamay saddex dhag baa la siiyey ninka lugta ku dagaalamayna hal qayb sahman qayb lahu asagaa iskale ninkii faraska ku dagaalamay wa sahmayni laba qaybna lifarasihi faraskiisa iskale oo faraskii calaf iyo daaq buu u baahan yahay wa kaana alfawaarisu nimankii fardoolayda ahaa waxay ahaayeen oo ay ka koobnaayeen mi'atayni laba boqol fa saarat lahum waxaa u sugnaa sittatu ashumin waa lix qayb lix qayb marka lix boqol bay noqonaysaa waalrajaalatu lugleyniina alfan wa micatain bay ka koobnaayeen kun iyo laba boqol fa saara lahum waxaa u sugnaaday ayaguna ifnaa cashara sahmin laba iyo toban qaybood laba-iyo toban sahmi baa u sugnaa wa kaanad khaybaru khaybar waxay ahayd haniimatan haniyatan deh mid hani ka ah oo taajir ka ah bitamri timir iyo acaami acaamka cuntadii ahayd qaalad caaishatu caysho waxay tiri radia allaahu canha lamaa markii futixad la furtay khaybar qulnaa waxaanu nidhi al'aana hadda ayaa nashbacu ka dhargaynaa min atamri timir haddaan ka dhargaynaa allay bacdamaa khaybar ay caan ku ahayd timir yuhuudna gacantu ay ugu jirtay haddana laga fara maroojiyey allay lehe haddaanu timir ka dhargnay bay tihi caaisha waradda almuhaajiriina nimankii muhaajiriinta ahaana way celiyeen ila alansaari ansaar baa waxay u celiyeen manaa'ixahum manaa'ixdoodii geedkii ay ku maasheen manaaixda sideeda waxaa la yidhaahdaa rin markay dhasho cid baa la siinayaa caanaheeday soo cabayaan ilaa ay gurto ribay soo celinayaan marka geeda timireed la siiyey oo dheensada la dhahay laakiin jirideeda aan la siinayn mirihi ay ka cunayaan keliya markii khaybar la furtay timirna laga dhargay way u celiyeen midha makhiili ee timirta ahayd macnaha manaa'ixahum geed ismaalintoodii oo min almakhiili timirta ayay celiyeen bacda maa rajacuu markay ka soo laabteen kadib min khaybara ila almadiinana ay u soo noqdeen shaatun masmuuma ris sumaysan hudii la sumeeyey wa bacdamaa caada alhuduw degganaantii markay soo noqotay kadib wadahaba alkhawfu cabsidiina ay baxday caada alyahuud yahuuddu waxay u laabteen ilaa khubfihim khabiifnimadoodii weliga shar ma joojiyaan kullamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah waa niman bisi iyo qayaano iyo dhagar badan hadda la cafiyey haddeera timirtii ka shaqay la yidhi isla markii dhagar kale maleegeen fiiri wabacdamaa caada wabacdamaa caada markuu soo noqday alhudow deganaantii oo wadahaba alkhawfu cabsigiina ay tagtay caada alyahuud yahuuddu waxay ku laabteen ilaa khubfihim xumaantoodii wa ta'ammaruu waxay maleegeen calaa qadli اnnabiy nabiga dilkiisa sal allah calayh wasalam fa waxay u soo hadiyeeyeen ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxay u soo hadiyeeyeen shaatan ri masmuumatan la sumeeyey ri ayadoo dhanba sun la mariyey ay markaa u keeneen biwaasitati waxay ugu soo diideenay u soo mariyeen imra'ati salaam bin mishkam ninka lagu magacaabo salaam bin mishkam naagtiisa oo axadi kubaraa'ihim hooyada ugu waaweynaa mid ka mida ah xaaskiisa ay ogaatay gabadhii anna rasuul allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yucjibuhu inuu aad u jecel yahay addiraacu garabka ama tagoogta diraaca waa tagoogta inuu aad u jecel yahay ayay ogaatay fa akharad markaasay ku badisay assumma suntii bay fiihi tagogtay oo tagogtay ku badisay tagoogtii ayay sunta xoog u marisay si markuu u cunada horay khalafkuu ka dhaho uuna dhinto allahu akbar suntii ayay ku badisay watanaawala minhu rasuuluullaahi rasuulkii ilaahayna waa uu gaaray wa waa uu gaaray nebigoo wuu soo qabsaday rasuulkii walaakaha wuuna calaliyey intuu goosaha iyo ilkaha ku qabtay yuu tagoogtii intuu goostay ayuu calaliyey uma lafadahaa wuu tufay alxamdu lilah kadibna waa tufay nebiga wa qaala wuxuu yidhi inahaa ayadu shaatun waari masmuumatun oo sumaysan risumaysan waaye buu yidhi wasa'ala almar'ata naagtii baa la weydiiyey iyo walyahuuda yahuudiiba idinka miyaa sun mariyey ridaan hilibkeeda factarafuu way qabteen xaabay dhaheen waa dad cajiib leh bijariimatihim dembigoodiibay markaa jirteen wa qaaluu waxay dhaheen markaas la maxaa idinku kalifay waxay dhaheen qulnaa waxaan isnidhi in kaana malikan boqor hadduu yahay nastariixu minhu aan ka istariixno markuu sunta cuno qalaf ha dhaho dhibkiisana aan ka istariixno wa in kaana nabiyan nebi hadduu yahayna laa yaduruna waa dhibaayaba ilaah baa ka qaban doona dad caqli badanna waa ahaayeen nebi hadduu yahay namaba dhibaayaba tiibaa dhacday fa canhu waa iska cafiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam inta aan siirada soo maraynay waa cafiyey wuu dhaafay xasi daayuu yidhi nintaa seef u qaatay man yamnacaka minii allah asaa nebiga seeftii qaatay miyay kaa celinaaye qofaan aad ahayn oo ii kaa celin kara ma jiro kii ay timid oo arrintay meeshaa maraysay ma karaysaa laa ilaaha ila allah maya iska bax cafin ma aheen wax kale oo aan nebigu ka soo barnay inta badan ma jirto ilaa qofkii cafintana ku joogi waaya sii gudba dib islaamka ku sii wada oo markaa dagaal lagu qaadaayay maahane aad buu cafin badan yahay nebiga sun uu calaaliyey oo ilkaha ku calaanjiye uu tufo alla ka qabtay naagtii samaysay iyo raggii amray dhammaan iska dhaafay rasuulka facafaa canhum yuhuuddii buu cafiyey iyo wa can ilmar'ati naagtii uma intaa ka bacdi ina bishri ibni lbaraa ibni macruur ninka lagu magacaabo maata waa u dhintay min ajli hada sunni suntaa buu u dhintay ilaa nebiguu la cunaayey nebiga ayuu la cunaayey asaga suntii buu ku dhintay fa amara rasuulku wuxuu amray biqatli ilmar'ati naagtii in la dilo qisaasan baana loo dilaayey cafintii cafi inuu ka laabtay ma aha nebiga laakiin ninkaa dhintay sababtiisa qisaaskeedii baa loo dilay istislaam ahlu fadeg reer ahli fadeg isdhiiritoodii waa qayb yahuudda ka mid ah fadakun fadeg qaryatun waa tuulo oo fii sharqi khaybar khaybar berigeeda ku taala calaa bucdi yowmayn laba maalmood intii u jirtayna ka fog tahay tucrafu alyowm maanta waxaa loo yaqaanaa bixaa'id ayaa lagu magacaabaa magacii fadeg looma yaqaano maanta wa kaana rasuulu ullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam qad arsala mid u diray muxaysat ibni mascuud ayuu u diray ilaa yahuudi fadeg fadeg yahuudeedii bacda wusuulihi markii uu soo gaaray nebiga ilaa khaybar ayuu u diray ninkii muxaysati bni mascuud ahaa bax u tag buu yidhi liyadacuuhum si uu ugu waco ila alislaami islaamnimada islaamka ugu yeedh oo bax u tagoo islaamnimada u soo sheeg ayuu yidhi rasuulka sala allah calayh wasalam fa abta'uu calayhi way ka daaheen inay islaamkii qaataan bay kadib dhaceen falammaa samicuu markii ay maqleen bifatxi khaybar khaybar furashadeedii daakhilahum waxaa galay alrucba argagax way cabsadeen wa talabuu waxay ka codsadeen nebiga an yucaamila bihim inuu ula dhaqmou kula mucaamalo mucaamalata ahli khaybar ahlu khaybar mucaamaladoodii inuu kula mucaamaloodo saasay markaa rasuulku ka dalbeen oo ay markaa ka codsadeen mucaamaladaasay markaa ka codsadeen oo reer khaybar uu kula mucaamalooday oo ah inay meesha ka shaqeeyaan layskana joojiyo faqabila daalika minhum wuu ka aqbalay arrintaa nebiga fa kaanad waxay ahayd ardun dhul dhulardun fadeg fadeg duuladeeda khaalisatun mid khaalis u ahayd lirasuuli illaahi rasuulka alla sal alla alay wasalam beeraha fadig waxaa ka soo baxa rasuulkii qaas u ahaayeen yunfiqu minha wuxuu ka nafaqaynaya minha xaggeeda calaa nafsi nafsadiisa wayacuulu wuxuu ka biilayay rasuulka sal allahu calayh wasalam wayacuulu rasuulku wuxuu ka biilaayey wayacuulu macnaha rasuulku wuxuu naftiisana qaas bay u ahayd wuxuu kaloo ka biilayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee wuxuu ka biilahayey sagiira banii haashim reer banii haashim kuwooda yaryarka ah saqiiradooda ayuu rasuulku ka biilayey sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu ka siinayey wax allaala wixii nafaqo ah oo biil ah ayuu ka siinayey nimankii ee reer bani haashim ilmahooda wa yusawiju wuxuu uga biirinayay wixii meesha ka soo baxa ayinhum kooda oo garoobka ah oo kookooda garoobka ahoo aan weli guursanin wuu u guurinayey waadi lqura meesha la yidhaahdo wa saara wuu socday rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam bacda khaybar khaybar kadib ilaa waadi lquraa waadi lqura ayuu aaday nebiga wa dacaa wuxuu ugu yeedhay ahlaha ehelkeeda wahum yahuud waayee ila alislaami islaamnimuu ugu yeeroo kaalayo islaama buu yidhi falam yuslimuu ma aysan islaamin walam yastaslimuu mana is-dhiibin kuwaan mana islaamin mana hogaansamin wa kharajuu way soo baxeen lilqitaali dagaal bay way soo baxeenba dhiman dhiiran waaye waadilqura ehelkeeda way isdhiibeen macnaha mana isdhiibin mana islaamin laakiin dagaalaan rabnaayo noo soo baxay dhaheen wabaraza waxaa mubaarasa codsaday oo u soo baxay minhum xaggooda rajulun nin faqatalahu waxaa dilay ninka zubayr ibnu cawaan zubayr ibnu cawaan ayaa dilay uma intaa kadib aakhara mid kalaa soo baxay faqatalahu muu dilay haddana uma aalifun mid saddexaad baa soo baxay faqatalahu caliyun caliyaa markaa dilay waadi lqura wa saara wuu soo aaday oo wuu soo socday rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bacda khaybara khaybar kadib ilaa waadiilqura buu usoo soo dhaqaaqay waadiilqura meesha lagu magacaabo wa dacaa wuxuu u yeeray uu ugu wacay ahnahaa ehelkiiduu rasuulku ugu wacay wahum yahuud yahuudi waayee ila alislaami islaamnimada nebigu ma dhicin weligii inuu qof la dagaalamay oo khafli iska ahon islaamka loo bandhigin intuu qofku dagaalka uu ku bilaabi lahaa wuxuu ku bilaabi jiray islaamnimada inuu qaato waayo qofka dilkiisa faa'iida saa oyn ma laha laakiin islaamidiisa ummaddana anfacaysa naftiisana markaa anfacaysa wadacaa ahlahaa ahalkeedii wahum yahuud waayee ila alislaami buu ugu wacay falam yuslimuu ma aysan islaamin walam yastaslimuu mana isdhiibinee ma hogaansamin wa kharajuu way soo baxeen lilqitaali dagaal bay u soo baxeen wabaraza minhu waxaa u soo banbaxay xaggooda waxaa u soo baxay rajulun min ninkii mubaarisu codsaday yaa ii soo baxaya buu yidhi faqatalahu zubayr ibnu cawaan baa dilay uma kadib aakhara mid kalaa soo baxay faqatalahu zubayr baa dilay uma aalifun ku saddexaad baa soo baxay faqatala caliyun cali baa dilay radia allahu canh xataa qutila minhum ilaa laga dilay axada cashara rajulan kow iyo toban nin axada cashara rajulan baa laga dilay kow iyo toban nin kullamaa mar kastoo qutila laga dilo minhum xaggooda rajulun nin daca albaqiyata inta soo hartay buu rasuulku ila alislaami islaamnimo ugu wacaya subxaana allah mid marka laga dilada intaan ka kale la gaarin wada islaama wayasdiluu ilaahay diintiisa qaatuu rasuulku leeyahay markastoo mid laga dilo kullamaa qutila markastoo la dilo minhum xaggooda rajulun nin dacaa rasuulku waa u yeerayaa linafsihi albaqiyata intii hartay ila alislaami islaamnimaduu ugu wacayaa wa kullamaa mar kastoo sallaa salaatan salaad uu tukadana dacaahum ila alislaami islaamuu haddana ugu wacaya shantafaad mid hadduu dugto uu ka baxo waruu islaamuu leeyahay warhooy islaama intuusan tan kala tukanin xataa amsaw ilaa ay galabaysteen uma kadib hadaa wuu ku kallahay rasuulka calayhim korkooda falam tartafic ashamsu qoraxduna ma soo kor noqonin qayda rumshin waran in la eg xataa inhasamuu ilaa ay jabeen subixii buu ku soo kallahay haddana islaamnimaduu u bandhigay qoraxdiina kor ma soo noqon markay wada diideen oo ay dagaalkii soo galeen ilaa nebiga sal allau calayh wasalam uu ka guulaystay ayagiina ay markaa jabeen wahanima waxay khaniimaysteen almuslimuuna muslimiinta maghaanima kahiiratan khaniimooyin fara badan uma ka bacdi talabuu waxay codsadeen an yucaamila bihim inuu kula mucaamalo mucaamalata ahla khaybar reer khaybar sidii loola dhaqmay faqabila dalika minhum waa ka aqbalay nebiga sal allahu calayh wasalam war sidii khaybar mayeel buu dhaheen haddaad naga adkaatoon jabnay hana rarin beeraan idinkaga shaqayno waana ka aqbalay rasuulka sal alla calayh wasalam musaalaxatu musaalaxata ahli taymaa musaalaxadii ahlu taymaa lala galay wawasala wuu gaaray wawasala wuu gaaray ila alyahuudi taymaa wawasala waxaa gaaray ilaa yahuudi taymaa tayma yahuudeedii akhbaara khaybar wafadak iyo waadi lqura intaba in cagta la mariyey iyo wixii dhex maray iyo sidii kuwaa la yeelay ayaa gaaray fasaalaxuu way la heshiiyeen calaa dafci ljizya anaga cashiran iibeynaa bay dhaheen haba nagu soo degdeginba annaga meesheena hanaloo ogolaado hana la daayo jizya canshuuraan dhiibaynaa wama kafuu waxay ku nagaadeen fii bilaadihim beledkoodii aaminiina ayagoo aaminiin ah ayagoo aaminiin ahoo layska nabadgeliyey ayay meeshoodii markaa ku nagaadeen zawaajuhu guurkiisii sala allahu calayhi wasalam nebiga iyo wa binaaqihu la aqalgalkiisii bisafiyata safiya uu guursaday uu mehersaday uuna la aqalgalay walammaa markii jucilad la yeelay safiyata binti xuyay bin akhdab fi sadyi qafaalkii markii lagu daray ilaan dumarkii lasoo qafaalaa safiyo ay gashay ninkeedii kinaanana waa taan soo tilmaamee la dilay aabbaheedna wuxuu ahaa xuyay ibnu akhtab oo sayidkii khaybar buu ahaa asagana waa la dilay gabadhii marka waa lasoo qafaalay akhadahaa dixya dixya qaatay nin saxaabada ka mid ahoo dixyo la yidhaahdo yo intuu rasuulka u yimid rasuulkii allah maagaa rabaaye hal gabadh iga siibuu dhahay gabdhaha lasoo qafaalay uma uumataystay waa shaqaystay gal buu dhahay nebiga xeradee markaad gasho markaad gasho xerada mid baad doonta kala bax buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu galay safiya gabar aad u qurux badan bay ahayd way dhalaalaysay saas markuu u galayba iyadaa ku dhacday asaa soo qaatay marka akhadahaa waxaa safiyo qaatay dixyata bin khaliifa alkalbiya ninka lagu magacaabo biidni rasuulilaahi buu ku qaatay inuu iska qaatay ma ahee nebigaa fasaxay sala allahu calayhi wasalam walamaa markii jucilad la yeelay safiyata binti xuyaydin akhdab fi sadyi qataalkii lagu soo daray akhadahaa dixyat ibni khaliifa alkalbiy baa qaatay biidni rasuuliillaahi buu ku qaatay sala allahu calayhi wasalam faqaala asaxaabatu saxaabadii waxay u dhaheen lirasuuli illaahi rasuulka allah sala allah calayh wasalam innahaa laa tasluxu uma bannaana mana ku fiicna inuu qaato safiya ilaa laka adi maahane gabadhan waa quruxley kow ta labaad madax nin madaxna wuu qabay ta saddexaad nin madaxna wuu dhalay haddii dixyo loo daayo dhibaataa imaanaysaa saxaabadii oo kala dhan dhib meeshii ka dhacaya laakiin adi haddaad qaato rasuulkii allow qof kasta wuu qancayaa saasay markaa yidhaahdeen biidni rasuulilah buu ku qaatay faqaala asaxaabatu asxaabtii waxay u dhaheen lirasuuli illaahi rasuulkii alle sal alla calayh wasalam innahaa safiyo laa tasluxu uma sulxato ilaa laka adiga maahani innahaa ayadu sayidatu qurayda iyo wannadiir reer qurayda iyo reer nadiir sayidadoodii waaye nin madaxana wuu qaday nin madaxana markaa wuu dhalay marka rasuulka allahu adiga qaado macno kalaa suuragal ah inay ula jeedaan gabadhan gabadh saydaaha dacdanay ahayd nin caadiya haddii layska siiyo way jebaysaa inaysan islaamin xataa waa suuragal laakiin adi haddii aad la wareegto inay niyadda u dhisanto oy wax badan ku ilowdo oo xataa ay islaamtaa suuragal ah taasna waa suuragal inay ula jeedaan inahaa sayidatu qurayda waannadiir fadacaa bihaa wuu u yeeray rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam safiya wa carada calayha alislaam islaamkii buu u bandhigay fa aslamad way islaamtay fa actaqahaa waa xoreeyey nebiga wa tasawajahaa waana guursaday wa jacala cibqahaa xoraynteedii buu uga dhigay sadaaqahaa meherkeeda meherkeeda xoraynteeda markaa uu ahaa dixyana waxaa la yidhi dixyow gabadha ku sii daa xerada tu kala baxso tu kala loogu bedelay safyana nebigaa guursaday sala allahu calayhi wasalam markay islaamtay kadib wa jacala cidqahaa xoraynteedii buu ka dhigay sadaaqahaa meherkeeda wa aslamahaa waxaa la islaamay ilaa bacdi nisaa'i wa aslamahaa dhe wuxuu u dhiibay nebiga ilaa bacdi nisaa'i naagihii qayb ka mid ah say ugu soo qurxiyaano loo soo cilaamo ilan reer dhaaraasada ah dumar baa loo dhiigaa kolkaasaa waxay ka soo dhigaan waxaysan ahaynba todobaberi wax ka baaba ka kasoo dhigaan sidii baa marka loogu dhiibay falamaa markii tamma ay taam noqotay lahu rasuulku ay u dhammaystiratay fatxu khaybar khaybar furashadeedii wa waadi qura iyo waadi qura wa ataaca lahu ay ateeceen ahlu fadakin iyo wataynaa akhada wuxuu guda galay fii cawdatihi inuu usoo soo laabtay ila lmadiinati magaalada madiina madiinuu u soo laabtay xataa idaa kaana markuu soo gaaray bisad sahdaa meel la yidhaahdo bisadi sahdaa xallad xalaalna ay noqotay safiya xallad macnaa dhiiggii uu ka go'ay caada haysaye ee caadadii iyo dhiiggii ka xalaal noqotay ka qubaysatay fa zufat ilayhi waa loo soo gelbiyey nebiga waa loo soo gelbiyey asagoo jidka ku sii jira sala allahu calayhi wasalam fa asbaxa wuxuu ku waabariistay nebiga caruusan asagoo aroos la ah bihaa ayada asagoo la aqalgalay waddada dhexdeeda aroos ku ah wa awlama wuu u weliimeeyey calayhaa korkeeda oo weliimadii aroosku ayuu sameeyey bixaysin xalwad oo min altamri waalaqati iyo waasamni intaba markaa isugu jirtaa xalwad laga sameeye timir caano fadhiyo caano doore iyo subag aad bay marka umada intaa marka laga sameeyo xalwadaasuu ummadda uga dhigay rasuulka xafladii arooska wa aqaama wuxuu kula nagaaday alaaata ayaamin saddex maalmood ilan waa garoode yadnii bihaa uu markaa la aqalgalayay uu kula aqalgalay saddexdaa maalmood uma intaa kadib nasaara wuxuu soo socday xataa qadima almadiinata ilaa madiina uu soo galay fii aakhiri shahri safar bishii safar aakhirkeeda aw fii shahri rabiici alwal ama bisha rabiici alwal oo min sanati sabca hijiriya sanadii toddobaad ee markaa hijrada ah ayuu magaalada madiina markaa ku soo noqday taariikhda qaar baa waxay tilmaantaa markii xaasaska nebiga ay maqleen gabar buu soo guursaday wuuna la soo socdaa naag marka naag lala guursa laba meel bay ka fiirisaa maka qurux badan tahay iyo maka yar tahay waa labadaa soomaa dumarow labadaas meelay ka fiiriyaan haddii aynan ka qurux badnayn aynana ka yarayn waxba uma arkaan haddayse ka yar tahay amase ay ka qurux badan tahay maseer fiican baa markaa bilowda gabdhihii saxaabiyaadkii nebigu qabay waxaa la yidhi dambaankay soo tubteen balsay u arkaan safiya oo nebigu uu soo wato say markaa u eg tahay markii magaalada uu ula soo galay bay taariikhda qayb tilmaantaa faraskii baa la turuturooday marka nebiga geeli meeshii ay saarneed gabadhii marka dhulkay ku soo dhacday dhulka markay saa uga dhacday macsa kor bay dhaheen wabilaahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam